وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku jirnaa abwaabtii qadaa'ul xaaji iyo aadaabteedii markuu qofku xaajada insaanku u baahan yahay uu gudanayo waxyaabaha u bannaan iyo waxyaabaha aan u bannaanayn iyo aadaabtii inuu ilaaliyo ay tahay baynu ku jirnay waxaan soo gaarnay halka uu yihi wayaxrumu اlbowlu calىa maطcuumin wacadmin wamucadamin waqabrin wa fii masjidi walow fii inaain wuxuu yidhi wayaxrumu waxaa xaraamka ah qofka xaaje gudanaya albowlu inuu ku kaajo calaa matcuumin wax la cuno oo cunto iyo raashin inuu ku kaajo xaaraam wey wa cadmin laf inuu ku dulkaajana xaraam weeye wa mucadamin wax la weynayo ixtiraam iyo qadarin mudan inuu ku kaajana xaraam weeye wa qabrin qabri in lagu dulkaajaa xaraamah wa fii masjidin masjidin aada ku dhex kaadidana xaraam weeye walow fii inaa-in weelba aada u dhigtidood ku kaadideeda u horisi kaadidaade intaa waxay ka mid yihiin buu yidhi amaakinta iyo goobaha in lagu xaaja guto aan la ogolayn mas'alada u horeysa ah cunto inaan lagu dul xaaja gudan karin laba wej labadaba waa loo daliishanayaa waa marka koowaad ee cuntadu waa maal waana maalka qaybihiisa ugu sharaf badan waxay dadku intifaacsan lahaayeen ee cuntadoodii iyo nolol maalmeedkooda ka midka ahaa in la khasaariyo oo la nijaaseeyo ma bannaana leanna waxay soo gelaysaa min baabi idaacati almaali haddii raashinkii lagu kaajaay waa in la daadiyaa waa nijaasoobay oo lama cuni karo maalkii insaan loogu ciyaaroo saa loo daadiyo oo qashinka loogu darana nabigu waa ka reebay sala allahu calayhi wasalam dhinac kalena marka laga eego qaybaha soo socda waxaan ku arki doonaa lafaha waxaa loogu diiday dadka fa innahu tacaamu ikhwaanikum min aljinni walaalihiinoo jin ay cunto u tahay haddii matcuumkii iyo cuntadii jinka la diiday in la nijaaseeyo min baabi awlaa waxaa ka sii mudan cuntadii insiga iyo dadku ay cunayeen inaanan bannaanayn in la nijaaseeyo wa cadmin laftana in lagu xaaja guto lama ogola nabigeennana calayhi salaatu wasalaam markii uu xaaja gudashada ka hadlayay waxa la isaga tirayo wuxuu yidhi layse sinna wadufra markii wax lagu gowracaan ka hadlaya gowraca ka hadlayay wuxuu yidhi laf iyo cidi lama ogola lafta ilkaha wuxuu ku fasiray layse sinna wadufra wa ama sinu facadmun waa laf marka laftaasi shirka meeshay doonayha kaga timaadee markii loo keenayo istinjadana wuxuu yidhi lafaha ii keenin xaarka xoolahana ah ha ii keenina waa la weydiiyeoo waxaa la yidhi maxaa lafaha ku diiday wuxuu yidhi waa طacaamu ikhwaanikum min aljinni habeenkii laylatljinni uu la kulmayna xadiidkii ibnu mascuud baa wuxuu ahaa nabigu inuu yidhi fasa'aluunii can izaad acaami zaad iyo acaam bay weydiisteen markaasaa waxaa idhi acaam ka dhigta laf kasta oo bisinka loo qabtay haddaba lafihi waa طacaamu ljinni wax khalqiga qaar ay cunayaan oo noloshoodii ah jinniguna ay mukalafiinta macsuumiinta aslan ka mid yihiin iyadana saa darteed lama ogola inaad ka nijaasayso ood ka wasakhayso wa mucadamin waxaa la weyneeye la ixtiraamo ixtiraamka iyo waxaa did isu qaadan karin waxaan isqaadan karin wixii ixtiraamka mudnaa iyo in xaajo lagu guto la nijaaseeyo isma qaadan karaan wax kasta oo muxtaram sharcan ixtiraam mudan wey kutubul cilmigii baa ka mida wixii kale mujtamac ixtiraam iyo faa'iide baa ka mida waxaasoo dhan lama ogola wa qabrin qabrigaan la ogolayn in lagu xaajo guto haddii la diiday in lagu fadhiista qabrigii oo nabigu ka reebay qubuurta in lagu dul fadhiisto in kaba lagula dul socdana la diiday in lagu dul xaaja gutaay waa min baabi awlaaba inay xaraam iyo waxaan la ogolay noqoto masjidkana sharciga waxaa lay samray nabigu amray masaajidda in la carfiyo oo la nadiifiyo markii nin khalad ugu kaajayna nabigu cala sala salaam waa ka dhaqay masaajiddana cibaadada loo sameeyee salaada waxaa shardi ah tahaaratu lmakaani meeshii lagu tukanayaa inay daahir tahay haddii xaajadii lagu guto lagu kaajaay way nijaasoobi waa cagsiga shariicadu waxay fartay ee ahaa in la daahiriyo oo la nadiifiyo oo la wanaajiyo oo la carfiyo in lasii qormuuneeyo oo lasii uriya lama ogola saa ogolaansho la-aantaas baa nabigu waxaa ka derbiga masaajidka lagu tufay intuu arkay yuu ka carooday oo wuxuu yidhi maxay tahay xakada masaajka lagu tufayo intii ilaahay wax walba tusay baa waxaa la tusay ummaddiisa xataa wasakh yaroo masaajidka kaga dhacday ama ay ka qaadeenbaa xasanaadka iyo sayi-aadka lagu tusay famaa baaluka xaaraan nijaaso kaadiyo saxaro masaajidka la dhex fadhiisay soo kama sii dara kuwaasaa darteed lama ogola iyagana walow fii inaain weel ba aad ku kaadidid waayo weelkan mutanajiska ee masaajkaa dhex dhigtay haddaan daruuro jirin si unbuu usaman saamayn karaa uu ku tifqi karaa uu ku daadan karaa adigii markaad ku kaajaysay bay kaaga duulduuli kartaa marka banaankuula baxad ee kaadi ku haysa masaajka la bax qaabka loo gudanayo xaajada ee loo fadhiisanayo maxaa xaraama iyagana wayaxrumu waxaa xaraama istiqbaaluqiblati qiblada in loo jeedsado iyo wastidbaaruhaa dhabarka in loo duwo bibawlin kaadi aw haa'itin saxaro fi saxraa'i meel bannaana oo bilaa xaa'ilin wax qiblada idinkala qarinayo kuu dhowusan jirin wa yubaaxaani istiqbaalkii iyo istidbaarkii waa la banneeyaa labadooduba filbunyaani dhisma haddaad ku dhex jirto idaa qaruba hadduu u dhowaado min asaatiri wax qarinaya naxwa halaaثati adrucin ilaa saddex dhundhunna aad u jirto qiyaasan calaa sutrati salaati salaada sutradeedii baa saddex loo jiri jire halkan wuxuu ka hadlayaa qiblada in loo jeedsado iyo dhabarka in loo duwo marka la tukan markaa la xaajo gudanayo lama ogola waana xadiidkii salmaan alfarisi iyo kayrkeed nabigu wuuna baray ahaa inaanan qiblada u jeesanin dhabarkan u duwin mar kalena nabig alay sl xadidkii ku yeelay bukhaari iyo kayrkii waa kiil ahaa idaa ataytum lkaayita falaa tastaqbilu lqiblata walaa tastadbiruuha haddaad xaajo gudanaysaan qiblada ha u jeedsanina dhabarkana ha u duwina axaadiidtaa waa cumuum bunyaanka waxaa looga soo reebay oo bannaan loogu khasiisay xadiidkii cabdulaahi bni cumar uu yidhaahaa waxaan fuulay calaa beyti xabsataan fuulay nabigoo laba dhagax ku fadhiyoo xaajo gudanaya mustadbira alkacbati mustaqbila shaabi oo bayt ulmaqdes u jeeda kacbadana dhabarka u duway baan indhahayga ku arkay buu yidhi see lagu jamcin karaa nabigu waa ka reebay dhabarka in loo duwo isagana dhabarku u duway waxaa lagu jamcin karaa taana bannaan bay ahayd oo dadku bannaan baa inta badan xaajo lagu gudan jiray tanna meel dhismo uu ku jiray haddaba dhismihii kacbada kaa qarinayay wax dhismo kacbada ayaa adiga idiin dhexeeya oo kaa qariyo oo dhan kuguma filla marka laba mid weeye ma haddaad bannaan joogto waa inaad geed iyo wax dhismaa u dhowaato u dhowaanshihii qadarkeeda saameyntanihi waxaa waa sutro markaad u dhowaanaysa ku asturaysa sutro wax qimay qiyaas iyo qadar lehna sutratu salaati oo naxwa halaaata aduucin saddex dhundhun qiyaastii aan haynaa taasaa uga dhow waxaan uga qiyaasanoon iyada raacina taasaa ugu dhowee iyada qadarkeeda ma hayno tan labaadi haddii meel loo dhisayba ay tahay haba ka fogaatay intaasoo ka weynaatee dhib ma laha intay kaa fogaataba marka wa yubaaxaani istiqbaalkii iyo istidbaarkii waa la banneeyaa fi lbunyaani dhismaha dhexdiisa idaa qaruba hadduu dhowaado min asaatiri kan asturaya hadduu u dhowaado naxwa alaaثati adrucin saddex dhundhun iyo wixii u dhigma wayakfi waxaa ku filan qadarka waxaan hal sheegnay sutrada ama geedaha ama gidaarka aada foodda saarayso marka aada duurka u baxdeed bannaan joogtahay masaafada uu kuu jira waxaa la yidhi ilaa saddex dhudhun weeye waxa aan ku gabbanayo dherarkiisu waa intee isaga tan inta uu ii jiray baa la ii sheegay minuu iga dheer yahaybaa minuu i wada qariyaa qadarka lama huraanka ah muxuu yahay mas'aladu sutra salaad baan ku jirnaye iyadii unuga qiyaasa dheh suratu salaad dheerarkeeda maxaa la sheegay nabigu wuxuu yidhi mila mukhirati araxli faraska kooraha la saaro ama geela rarkiisa labada kabaalada hore iyo damba loogu sameeyo ka dambaa gaabane ee kooraha gadaal loogu tiirsado intaa wax la eg intaa markii la fiiriyey ay qiyaaseen waxyaabihii xilligaa la isticmaali jiray dhudhunkii saddex meelood labadiibay noqotay yidhaahdeen dhudhun ma dhanna oo way ka yar tahay dhudhunka markii saddex loo dhigo laba meelood buu u dhigmi jiray bay yidhaahdeen waxaan gadaal loogu tiirsanayo haddaba qadarkii korana haddaynu masaafadii sutro raacinay qadarka dheerarkana aynu sutrada raacino kolaba raacinaye wayakfii waxaa ku filan murtaficun mid koru taagan uluay diraacin dhudhun laa saddex meelood labadii oo min jidaarin darbi dhisana wa wahdatin meel god ah wa daabatin neef gaadiid ah wa daylihi lmurahaa maradiisii uu dhulkan dhigay oo saa u taagay oo iyadii karooray haddii ay noqoto weeye qibaalata alqiblati xagga jihada qibladana uu iska mariyey waxaanaad ku gabanayso amaad isku asturaysaaye uluay diraacin waa inuu dhannaada hadduu geed yahay hadduu daxayo naf xayawaan iyo daaba yahay hadduu maro aad meel ku ururisan yahay hadduu god yahay hadduu gidaar yahay waxa ugu yar uluthay diraac weeye qiyaasan calaa sutrati salaati dhiyadana walictibaaru tixgelinta fi saxraa'i banaanka iyo walbunyaani dhismuhuba bisutrati buu ahaaday waxaa la qiimaynayo ee waa xaraam iyo xaraam ma inaad qablada u jeesatiyo inaad dabarka u duuda aan kala qaadayno bannaan iyo dhismo weeye marka laleeyahayna sutrada aan soo sheegnay unbaa kala saarta bannaan oo bannaan waxaa la yidhaahdaa meel aan loona dhisin wax saasood isku asturtoo intaa kuu jirana uusan lahayn ama haddii uu jira uusan dheerarkii la ekayn fa xayu qaruba minhaa markii u dhowaado halaaata adrucin ilaa saddex dhudhun u jiro wahiya huluhaa diraacin iyaduna dheerarkeeda diraac iyo dhudhun saddex meelood labadii tahay jaaza fiihimaa labadaba istiqbaal ujeeti iyo dhabaruduwa way bannaan tahay wailaa falaa haddii kalese maya hadday masaafadu intaa ka dheertahay ay kuu jirto saddex dhudhun ama waxani uu kaba gaaban yahay saddex dhudhun saddex meelood labadii ka gaaban yahay ama aanay jirinba dhabarna uma duwi kartid umana jeesan kartid buui ila almaraaxiida musqulaha loo dhisay maahane fayajuusu waxaa banaan maca karaahatin bay dhabarka u dow qiblada iyo qaabilba way iska bannaan tahay wa in bacuda jidaaruhaa gidaarkeedu haba kaa fogaada saddex dhudhun ka badan aw qasura ama ha ka gaabto dhudhun saddex meelood labadii ha ka gaabto oo maxay musquul ka tahay haddayba dhudhun ka gaaban tahay saddex meelood labadii musqusha fadhiya waxaa ma qarisee maxay musquul ka tahay wuxuu le way dhici kartaayo hadduu korka kore gurigu isaga dhisan yahay in yarna adu aad kaadi u oodatay ood god yar u samaysatay sooma dhici karto waa dhici kartaa bay leeyihin adu hadday dhacdo maalinu noloshu sidaa inay noqotaay haddiiba meesha loogu talagalo oo xeradan loo ooday waa sideeda waagi hore baadiyaha markaynan magaalada soo gelin musqulaha waa la isku habaari jiray in musqulo la dhisto oo xaajadii meel loo oodo maxaa la dhihi jiray xaarkaaga xero loo ood baa la dhihi jiray dabaadiye yaqiinina haddii meel xeroa loo ooda god ma lehe isagoo farfadhiyo baa loogu waday un marka waagii hore habaal waxbay ahaan jirtay hadda waxayba iska noqotay caadiba wayajibu waxaa waajiba intaa kadib alistinjaaw inaad iska istijiyso iska nadiifiso ood saxaradii iska dhaqda min kulli caynin wax kastoo cayn iyo muuqaal la taaban kara leh oo mulawaatin wasakhaysan khaarijatin min asabiilayni labada dariiqee saxarada iyo kaadida ka soo baxay wax kasta oo la taaban karo ili qaban karto oo labada meelood ka soo baxay qoyaan iyo wasakhna leh in laga istijaysto oo la iska tirtiro baa waajiba laa riixin dabayl iyada in laga istijaysto iyo neef soo baxday in laga istijaysta waajib maaha wa duudatin dixiri qalalan hadduu kaa soo dhaco iyadana waajib maaha wa xasaatin dhagax baa kaa soo dhacay qoyaan iyo waxna ma wato iyada istijo waajib maaha wa bacaratin xaalkaagii oo saaradii xoolaha oo kaleeta noqday oo qallalanbaa fay soo yidhi wax qoyaanana ma wato istijawaaji maaha bay yidhaahdeen bilaa rutuubatin bacaradaasoo intaasoo dhan oo bilaa rutuubatin wax qoyaana aan wadanin neeftii hadday qoyaan wadato waa la iska dhaqi intan kalena qoyaan hadday wataan waa la iska dhaqi haddayba qallalan tahayna qoyaan wadanin qaacidada fiqi fuqaha shaaficiyadu way diideysaa in la waajibiyo dhaqitaan waana min baab iyadii way qallalan tahay meeshay soo martayna way qalalayd qoyaanna meesha ma yaallo haddaba meeshay soo martay iyadoo qalalan ma nijaasaynaysaa maya laba shay nijaasaa iyo shay daahira hadday istaabtaan oy labaduba ingegan yihiin laa jaafaani laba ingegan isma nijaasayaan fi lmadhab oo adigoo sidaa u socda wax nijaasa ah haddaad taabata laakiin ingegana gacantaaduna ingegan tahay kuma nijaaseeye kanina waa qallalan yahay meeshay daahirka ahayd markeena la nadiifiyuu soo maray maba nijaasinaya wey walidaalika fuqahada shaaficiyadu ayga haddaad taabato waa iska dhaqi bay yidhaahdeen laakiin haddaad gacantaadu qallalan tahay isna qallalan yahay waxba dhaqitaan waajib kuguma aha laa jaafaani laba ingega wax isma yeelaa wayafi takfii waxaaf ku filan alaxjaaru dhagxan baa kugu filan oo biyuhu qasab maaha istinjada walow fii naadirin waxa dhagaxa la ysaga tirayaay shay naadiraba ha noqdoon aadi ahaan ka soo bixin xubnahan wax soo maraan ka damin dhiig wey qofkii musqushii iyo suuligii galay ama ninkii fadhiistay dhiig baaba ka yimid meeshay kaadidu maraysay ama saxaradu caadi maaha inay ka yimaadaan dhagax intuu isaga tiro istijo waa ka dhigan karaa sida kaadii iyo saxaradii oo kaleeto wa tacqiibuhaa in laga dabageeyo xajaartii bilmaai biyo ayaa afdalu fadli badan masaladan wuxuu leeyahay inukuraa inuu ku yidhaahdo markii la istinjaysanayo ee la iska daahirinaya saxaradii iyo kaadidii iyo labaa labadaba kuu bannaan inaad dhagax iyo wixii lamidoo dib laga tilmaami doono aada isticmaasho keligood inaad biyo keliya isticmaashona way kuu bannaan tahay waxaa ka wada fiican inaad isku darto amaa labada mas'ale hore inaad dhagax iyo wixii lamida keligood isticmaasho ama biyo keliya aada isticmaasho inay bannaan tahay labaduba nusuustuna waa sheegtay culimmaduna khilaaf kama jiro keliya waxay isu khilaafsan yihiin baa fadli badan haddaad mid ku gaabsanayso ma biyaha fiican mise dhagaxa fiican labadaa su-aashana waxaa keenay khilaafka ninba dhan buu ka eegay isku dhinac lagama istaagin qolo waxay ka eegeen waxaan waa gacantaadii gacantaaduna hadhow aday ku raaci cibaadadiibay kula gudan dadna waad kula macaamili goortaad saxaradii oon waxba lagu sii tirin aad iyadii toos intaad ula gasha aad ku dhaqdo ur iyo qarmuun baa kugu soo hari shaki iyo waswaas walamayna nijaasadii ka daahirsamina way kugu dharin kartaa saas darteed nadaafadaadaas waxaa ka fiican inaad wax kale isaga tirto oodan gacantaada toos ugula tegin halkaa qolada ka eegtay waraaqdiya dhagaxa ka fiican bay yihahdeen qolana dhinac kale ay ka eegeen oo maynan eegin gacantee meeshii kee nadiifin og bay yidhaahdeen meel dhagax lagaga soo tirtiray korkii baad ka tirtirtay laakiin raadiya waxun baa ku hadhi urti iyo qarmuunkiina waa ku hadhaysaa nijaasada tahaaradeeduna urteedii la zuuliyo weeye biyuhuse si fiican bay urtii u zuulinaya meesha u nadiifinayaan meeshiibay fiiriyeen keebaa nadiifin og qolana waxay fiiriyeen gacantii lagu nadiifiyey keebaan wax ku haraynin saasaa tafdiilka qowlkoodu ugu kala duwanaaday in la isku daraa ka wada fadli badan ma ogi wax khilaafoo fuqahada dhexdooda ka taagan nas sariixoo ku asaxay ma laha waxaa uu nagu dhow xadiid bazaar fii musnadihi uu ku wariyo ibnu cabaas radia allahu canhuma waardaahumaa cinda qowlihi tacaala fiihi rijaalun yuxibuuna an yataaharuu wallaahu yuxibu lmuahiriin oo ah quba kusoo degtay quba laga hadlayay baa nabigu wuxuu hi alayh salaatu wasalaam wuxuu hi ibnu cabaas nabigaa weydiiyey reer ansaareedo wuxuu ku yidhi ilaahay tahaaru idinku ammaanee maxaad samaysaan nutbicu lxijaarata bilmaai dhagaxa biyaan ka dabageynaa waana xadiid daciif oo ma sugna riwaayada asaxday waxaa weeye waa laydinku ammaanee maxaad samayseen markii la yidhi niman yuhuudaan dhaqan jaahiliyadii deris la ahayn way iska dhaqi jireen saxarada iyo kaadidu dhaqankii baan ka qaadanay waan iska dhaqnaa saasay yidhaahdeen intaa way intaa saxday abu daawuud iyo kayrkii ay wariyeen laakiin culummada tafdiilka waxaa keenay waxay yidhaahdeen gacanti inay nabad gasho meeshiina ay si fiican u nadaafad noqoto wa atamu awjihi tahaarati wey tahaarada waxaa u taamsan inaan gacantiina waxsi gaadhin meeshiina wax ura ku harin taana waxay ku iman kartaa bay yidhaahdeen marka hore waraaq kaga tir gacantii markaa way ka badbaadi marka dambena biyo ka dabagee meeshii baa si fiican u nadiifsami sharciguna hadduu ahaaro amray kulamaa ahaar kaanat ahaaratu atam kaana afdal wawla mar kastoo sii taam noqoto baa kasii fiican saa waxay yidhaahdeen maqsadka sharciga taxqiijintiisaa keenaysa khabarku yuunan asixinbe hadduunan asixin lafteeda xadiidka daciifka fii fadaa'il ilacmaal buu ahaaye annaga nadbi baan ku sheegnay iyo sunanine oo afdalehe maanan ku sheegin wujuubu daliilkiinu ma asixin keliya annaga wax nooma dhibaysay yihaahdeenoo baabkii fadaail acmaal baanu la gelaynaa wa waxaa kaa deeqaya can ilxajari dhagaxa kullu jaamidin wax kastaoo qallalan oo aan qoyanayn aahirin aahiroo najaaso ahayn qaalicin wixii fujinayoo qaadaya najaasati najaasado aan kugu sii tirtiraynin oon kugu sii malaasaynin ayru muxtarimin taramin wamacuumin waxa ruma iyo lehiya wa la cunta cunto midnana ah midnan aan ahayn wuxuu yidhi dhagaxa booskiisii waxaa kuu geli wax kasta oo saddex si afar sifa laga helay sifada koobaadi waa inuu jaamid yahay meeshan wixii baa la rabaa in laga ingejiyo isagiiba hadduu qoyan yahay nijaasadii unbuu kugu sii carin waa inuu ingegan yahay ko sifada labaadi waa inuu isagii daahir yahay inuu wax daahiriyaa la rabaayo isagiiba najaase haduu yahay najaaso najaase ku dar najaasa isla noqon qaalicin waa inuu wixii qaadayo wax sibsiba oo sida muraayadii iyo wax kaloo suusuubiyo oo sibsibaho wixiiba aan qaadaynina adigoon kugu sii malaasayana lama ogola waayo meeshii wixii wax ka qaadaa la rabaa najaasadii wixii isagaba kusii sallaxee kusii dhoobaya najaasadii buu tamkiininayaaye ma qaadaya meesha saasaa isna loo diiday ayru muxtaram intuu macuumku soo gelayaaye wax xurmad iyo qadarin sharciganahoo sharcigu uu diidayn aan ahayn sida laftii iyo wamacuumin cuntadii iyo wixii lamida maxaa ka mid a ka jildilmudaka waxaa lagawratan la gowracay jildigeedaa muxtaramkii ka mida qabla dibaaqati intaan la magdin laba labadaba misaalkan wuu ula jeedi karaa haragga marka neefka la gowracee laga bixiyo haraggu waa daahir haddiise neefku baktiyo waa najaaso dabaaqu u baahan yahay haraggaa haddaba inaad soo qaadda qayb ka mida ah oo go-an adiga googoo laguma laha neefka haragga marka laga bixinayo wax googo-aa jira sow maaha wixii googo-ee meelaha yiilay oo qallalay oo wixiina kaa qaadi kara isagiina daahira waad isticmaali kartaa miaalka saasuu u wadaa si kalena waa u wadi karaayo muxtaramka inuu fasirayo jaldigan inaad googoyso waa shay daahirah oo lagu intifaacayo oo gogol iyo wax kala loo isticmaalayo saas darteed ma samayn kartid laakiin macnaha inaan loo jeedin waxaa tilmaamaya qowluhu qabla dibaaqati intaan la magdin waayo haragga haddii la magdiyo wuxuu ka baxayaa kownahu qaalican harag la magdiye macnaheedu masallaa laga dhigay wey iyo sida suumanka aan xihanoo kaleetiyo hadda masalle iyo suun ma wixii bay kugu sii tirtiri mise way kaa qaadi way kugu sii tirtirayaan halkaa waxay caddaynaysaa ka jildi lmudaka neef la gowracay haragii oo kaleeto ama gaballo kamida waad isaga tigi kartaa qabla dibaaqati intaan la magdin waayo haddii la magdiyo sibsib buu noqon inta ka horaysan laakiin waxbuu adagyaho kaa tiri karaa falaw istacmala hadduu isticmaala marka qofkii maayican wax qoyanoo hayralmaai biyo aan ahayn istinjadii aniga biyo ma haysto waxaan biyo ahayn oo waxyaabaha kalea ma isaga daahirin karaa gacan baa nijasta keliya maahane istinjadu waa baabi tahiiri najaasaati wey najaasaadka sidoodaba shayga mutanajiska ah ma biyaa shardi ah mise waxaan biyo ahaynoo cayntiina zuuliya urteeda iyo muuqaalkeedina tirtira haddii la helo waa way ku filan tahay gacantay nijaaso kaa gaartay haddaad gaas isaga dhaqdo ama kohkoolle intaad soo qaadata aada isaga dhaqdo ma daahirsamaysaa haddiise safar baad ahayd adoo sharaab iyo casiiraad gacanta ku wata baad suulihii muxaaje gudasho u baahatay biyo kalena waad weyday iyagii baad isaga dhaqday sharciga ma lagu ogolya oo ma kuu taahirsami meeshii oo biyo casiira see loo dhi haddaad tidhaahdo casiirka waa la cabbaa biyaha caadigaana waa la cabbaa soo bal marar qaarkood manaaficda jirka biyaha caadigaa ka manfac badan marka xaajada loo baahan yahay waa la isaga nadiifin karaa hadday asaxaysa sharcan wey masaladaa waa masalo fuqahada muslimiintu aada isugu lafajabeen wey labadii ugu darayd ee muranka iyo doodu ka dhexayn jirtay oo shaaficiye iyo xanafiye ahna waxa weeye si gaara ah la isula baxay dooduna waxay qabatay majaalis munaadaraad ah oo xukaa qudaad iyo umare ka soo qayb galaan oo bandhigyo waaweyn ee taariikhda soo martay oo laysku horaysto oo laysu caraystay bay soo barteen masaladu masalo sahlan maaha waxaan garannay horta tahiiru najaasaati ma min jinsi cibaadaatiba mise maaha mid way isku raaceen min jinsi cibaadaati alkhaalisati maaha way isku raaceen oo sida xadadkii la rafcinayey ahaaratu xadainkii niyada u baahnayd maaha oo istinjadu niyo uma baahna halkaana waxaad ka garatay ahaaradii xadadka niyay u baahnayd ahaarat lkhabatna niye uma baahna mar haddayna niye u baahnayn horta cibaada khaalisa maaha xanafiyadu waxay istaageen wax cibaado oy tahay niye cibaado way ku noqon kartaa ilahay ku dhawaansha uga jeeda adigu asalkeedu laakiin cibaado maaha min baabi nadaafa wey marada nijaasowday jirkaagoo nijaaso gaartay saxare iyo kaadi aad gudatay xaajo gudatay asalka sharciga tacaamulkiisu niyaadna shaqo kuma laha baabulcibaadaadna maaha qolyaha kalena waxay yidhaahdeen cibaado khaalisa maaha laakiin fiihaa shaaibat lcibaada nooc cibaado ah ku yar jira masalada maxaa ujeeddada halka aan uga bilownay waxaa weeye ma tawqiifi baa qaabka loo daahirinayo mise maaha daba socota haddaan cibaadaad dhahano waa tawqiifi ila biyo biyo cadayn laguma weysaysan karo oo casir iyo caano kuma weysaysan kartid kuwaa kuma weysaysan kartid saa darteed waxaa haddaynu nidhaahna cibaado ma aha waxaa imanaysa masaladii tawqiifi ma ahee wax kastaoo qaradkii fulinaya oo najaasadu saddex bay leedahay cayn iyo riix iyo lawn bay leedahay saddexdaa wixii zuulinayo dhan wuu ahiri karaa najaasada waa qowlka xanafiyadii ay mareene ibnu taymiya iyo qowlkaasu aad ugu hiilinaya isagu ku fogaanaya qowlkan shaaficiyada ay mareenna waxaa weeye shaaibatu cibaadaa ku yar jirta cibaadaa laga urinayaa saa darteed asalku intay sharcigu sheegay wey qolyahan kale doodoodu waxaa weeye inta sharcigu sheegay keliya maaha aha sharcigu waxyaabo badan buu sheegay kabihii nijaasoobay markaad masaajid gelayso dhulka ku xoqaalaya away biyaha sheegaysaan gabadhii deelkeed marada jiidaysay hadday meel nijaasaa marta nabiga markeeda weydi hadi salam yuahiruhu maa bacdahu dhulka kalaa sii daahirinaya sowma dhihin labadaasba ma biyaa lagu daahiriyey kuwa kuwa aan ahaynna way badan yihiin bay ihahdeen oo istixaalada wixii hadduu wax kale isu bedelo uu daahir noqdaa haddii doofaarkii baktiyey meel cusba a ah lagu tuuro oo uu cusbo isu bedelo dahura cusbo weeye doofaar maaha waxay idhahdeen saxaradii xaarkii halkaa yiilay hadduu dixiri ka dhasho kanna waa xaar kanna waa dixiri dixirigu waa daahir bay yidhahdeen shaaficiduna way qabaan istixaaladii isbedelkii baa wax daahiriyey waxaana u daliilaya istixaalada inay wax daahirinayso kamrigii kamrigii waa nijaas haddaan idhaahno fa idaa takhallalad khal isu bedeshay maadadii iskaarka ahayd ee waaritaankayd way zuushay ahurad xalla wa ahura xalaal daahir ee noqon waxay idhahdeen awey biyaha dahiray biyahaadna dhahdeen way daahirtay awey adu waxaasoo dhan isku soo daro waxay yidhahdeen waxay adkaynaysaa madhabka yaga ah <coughs> dahaaratu khabasin cibaado maaha wabittaali tawqiifi maaha tawqiifi maaha hadday tahay maxay noqotay gaayadii sharciga ee najaasada saddexdeedii wax kasta oo zuuliya baa daahirin kara laguna istijaysan karaa dhar kale lagu dhaqi karaa bay yidhahdeen saxa tahaaratuhu halkaasay ka baxeen fuqahada qaar fagaarayo baa la dhigtayo waxaa waay may biyahii khaas ku tahay maa daliilukhusuus baa fagaara isu carkeen iyo woowooyi in laysku oriyo marar bay soo martay calaa kulli xaal fuqahada shaaficiyadu laakiin madhabkoodu waxaa weeye طahaaradu midna waa cibaado khaalisa midna shaaibatu cibaada ku jirta wax cibaado khaalisa aan ahayn oo shaaibatu cibaado ku jirta axkaamta shariicaduna way badan tahay ka ciddati اlmar'ati haweenka ciddadoodao kaleeto midna waa cilo la fahmi karo istibraa raxim weeye bixirkeeda la hubsanaya inuu banaan yahay marna shaaibatu cibaada ku jirto iyadoo laga dhintay ninkiina aynan is arag bay ciddo waajibi iyadoo ninkii toban sano kala maqnaayeen baa maanta hadduu furo ciddaa waajibi saa darteed raxim keliya ma ahe nooc cibaada ah ku lamaan bay yidhahdeen tanna min haada albaabi wey waxaana weheshanaynaa intii najaasaad ilaahay uu si caama uga hadlahayey maan tahuuran mooyeene turaaban tahuuran iyo labanan tahuuran iyo lama dhihin asalka tahaarada biyaa iska leh wixii laga baxayana waa in daliil loo helo halkaas iyagana istaageen haddaba asalka fuqahada shaaficiyada haddii aad fahantay masaladan markaasaad fahmi wixii ka soo harsocda falaw hadduu isticmaalo maayican wax qoyan oo dareerayo bayralmaai biyo aan ahayn waxyaabahan sida biyahoo kaleeta u shumoon biyo ahayn buu isticmaalay aw najisan ama wax nijaasu istijadii u isticmaalay aw tara'at najaasatun ajnabiyatun ama najaasa maxalka aan ahayn baa meeshii ku duushay najaasada laga istijoonaye ama istijmaarka dhagaxa la samaynayey tii labadan meelood ka timid bay ahayd mid kala ku darmatay oo meeshii kaadida ama saxarada najaasadii ka timid maahane mid kalaa taabatay oo martay waan gartay aw intaqala waxaa ka guuray maa kharaja wixii ka soo baxay minhu min asabiili ka soo baxay maa can mawdicihi ka guuray oo markay baashii timid calool xanuun iyo wax jirayba saxaradu inteediiya agagaarka kuma ekaane ilaa baryahay gaartay way soo duulduushay ama kaadidiibaaba meel ka baxsan gaartay aw jafa nijaasadiibaa ingegtay aw intashara wuxuu kala fiday xaala khuruujihi markii uu soo baxayay buu fiday wajaawaza alyata aw ilxashafata baryaha buu tallaabayba ama wuxuu gudbay inta horee madaxee kamrada la yidhahda ama xashafada dakarka madaxiisii horuu dhaafay intaasoo dhan tacayana almaau biyo in lagu istijaystaa waajib noqon dhagaxya lama ogola wixii lamid ahaa sababtoo ah haddaad wax kala isticmaasho waxa meesha laga tahiraya najaasada najaasadii maxalka keliya maaha wixii kale maayic ahaa waxma dahiree goortii meesha la taabsiiyey isagana wuu nijaasoobi isagii oo mutanajisa iyo najaasadii kalea isugu tegay waxaan oo dhan waxaa la rabaa in lagu yidhaahdo asbaab baan saa u niri asalka istijmaarku waa rukso asal biyuhuna waa asal ruksadanna najaasadii maxalkan bidaatihi iyo maxalka ay ka soo baxdo intaasaa ruksada loo jideeyey rukaskana xaddooda lama dhaafiyo saa darteed najaasadii hadduu waxaan iyadii kamid ahay kusoo biiro oo ama mutanajis noqday ama asalkiisii najaasaha ama iyaduba intay fida meelihii ay ka baxdo midna lama samayn karo biyaa loo baahaya markaas maaic kalaad isticmaasho waxyaabahan shumee dareeroon biyo ahayn markuu taabtay isna waa nijaasoobay way isku qasbeen nijaasadii maxalka iyo mutanajiskan cusub o ama shay sidiisaba najaaso ahaabaad isaga tirtirido ku dartay adugu ama najaaso kalaa ku duushay anugu xaajaan gudanaye sebay najaaso kala ugu duushay waa ku duuli kartaa <clears throat> laba suura labadaba waan fahmi karnaa suurada koobaadi meel baad ku xaaja gudanaysay musqulo buuxsamay bay ahaayeen markii waxoogay xaajadii dhubuqay ku dhacday bay kor wax uga soo duuloo kugu duulduulay ma dhici karta aw ara'at calayhi najaasatu ajnabiya wey taa meesha najaasadii ku jirta taadii mea dadkaa horreeyaa baasha buuxiyey toodii baa kugu soo firin too meeshii gashay waa dhici kartaa qofkii qofiska waayeela ama xanuunsan ama ilmo yar buu noqon karaa qofkii najaasada ka tirayey ee warqadiiyo wax kaga tirayay baa laba ilmood baad ka tiraysay kantiisi oo wax kaaga hadhaad kii kale gacanta la gashay ku darmatay soo ma dhici karto adoo hadday dhacdan dhe suwar kalena waa soo bixi karaane labada miaal waxaan uga jeedaa inaadan qariibsanin aw tara'at najaasatun ajnabiyatun najaase aan tiisi ahayn baa meeshay timid aw intaqala maa kharaja minhu ama waxa ka soo baxay baa can mawdicihi meeshuu ka soo bixi jiray ka guuray meesha wax ka yimaadeen makrajkii asalka ahaa maaha meelaan makrajkii asalka ahayn bay saxariyakaadii ka yimaadeen makrajkay ruksada ku xirnayd aw jafa waa ingegay waxaanoo dhani wuxuu wax ka qabtaa wax qoyade hadday qallasho waa un xoqitaan iyadoo goosgoosana darfaha iyo qolof qolof inay ku hadhay u badan tahay wax qoyan bay qaadi karaan waxaa nasku ku soo aroorayna waa wax markii ay qoyanayd baa la iska tirayey ama meeshiiba intay ka baxday bay baryaha iyo dakerka baaqigiisii kaliya gaartay tacayana almaaw intoo dhan biyaa cayn noqon fain lam yujaawizhumaa haddii uusan meeshoodii gudbinna kafal xajaru dhagax baa ku filan inta istijmaarki iyo istinjadii wey najaasada see loo zuulinayaa marka istijbaarka iyo istijada la samaynayo wayajibu waxaa waajiba isaalatu lcayni najaasada horta muuqaalkeedii waa in la oo la baabi'iyaa wax la taaban karoo meesha sii kuuskuusan oo farfadhiya waa inayna jirin haddii wax ka taagtaagan yaho wax ka haray tahaaradii kaamil maaha wastiifaau halaai masaxaatin saddex jeeroo meeshii laga tirayna ugu yaraan waa in la oobsadaa la gaarsiiyaa aw bixajarin ama dhagax lahu alaaata axrufin saddex daraf iyo saddex gees leh wain nuqiya habal unqiya habal la tahiro biduunihaa saddex wax ka yare wuxuu ku leeyahy laba arrimood baa lagaa rabaa istijmaalkii horta wixii nijaasa muuqaalkeedii iyo caynteedii oo dhan waa inaad ka zuulisaa meesha ko waxaad isticmaashayna saddex jeer waa inaad tirtaa meesha xataa hal mar hadday kugu filayd saddex baa ugu yar saddexda ama saddex shay iyo dhagaxoo kala duwan isticmaal ama hal dhagaxoo weyn iyo hal ul oo dheer geesaheeda marba dhinac isagaga til saddex jeer baa la rabaa mas'alada asalku saddexda kala duwan wey oo nabigan alayh salaatu wasalaam xadiikii salmaaniyo waa kuu ku lahaa waa nabigu wuxuuna amray anlaa nastanjiya stanjiya axaduna biaqala min alaaati axjaarin saddex ka yar inaana ku isjeysanin saddexdii iyagu waxay yidhaheen maqsadku midba mar lagu tiro way waxaa maqaamkoodii geli kara mid weyn oo marba dhinac lagaga tiray culayskiisa farabadana iyo dhinacii wasakaysnaa iska ilaalintiisu soo mushkilad maaha saddex kala duwan iska qaada taasaa salaamada lahubaay wa in nunqiya biduunihaa xataa ka yar hadday ku daahir noqoto saddex lagama yarayn karo fain lam tunqi alaaatu saddexdii haddii aanay dahirin saddexdii meeshiiba hadday daahirin weydo wajaba alinqaaw in la daahiriya waa waajib intay dooni baa kugu qaadatee wayundabu wanudiba waxaa la suneeyey itaaru trasdher in laska laga dhigo haddaba haddii ay saddex kugu daahir noqon weydo mid afraad ku dar afar hadday ku daahir noqoto waxaa fiican watarkee ka dhig shan hadday kugu daahir noqotona watarkiibay joogtaayo u daa lix bay ku daayar noqotay toddoba ka dhig nabigaana xadiidka abi hureyre bukhaari iyo muslim iyo kayrkood ba yidhi waman istajmara falyuutir ninkii dhagax wax isaga tirayaay watar ha gaadhsiiyo tira isdheer wayundabu waxaa sunna an ah. yabdaa inuu ku bilaabo bil awali markuu horeysa qaabka dhagaxa ugu tiri lahayd ama warqadii qoriga ugu tiri lahayd baa lagu tilmaan qaabkan loo tilmaamayana wax daliil a ah ma fuqahada qaarun bay la qumanaatay saas darteed wax sunno ka dhigaya oo xataa xadiid daciif oo fii fadaa'il acmaala lama hayo marka waa sunnadani warkaasi sax maaha wayundabu waxaa la sunneeyey an yabdaa bilawali marka u horeysa inuu ka bilaabo min muqadami صafxati اlyumna dabadaa laga hadlayaa gaar ahaan wuxuu yihi dabadaadii markaad iska tirayso dhinaca midigta ah oo dhinaca dhexdaha kaga bilaabin bidixda ha ka soo bilaabin dhinaca midigta ah ka soo bilow maxaad samayn marka u horeysa dhagax iyo warqadda waxaad saartaa meel daahira oo nijaasadu gaarin halkaa ka soo qaba marka say nijaasadii qaar kaaga harin halkaa ka soo wado dhinaca midigta ah kaga bilow waayo waa daahirin nijaas baa laga nadiifinayaa bidix iyo midigkeebaa mudan inaan hor nadiifino wa uhuurihi yucjibuhu tayamunu ahuurkii bay soo gelaysaaye halkaa ka keen bu ku leeyahy waa ka bilow laakiin midig in laga bilaabo la hormariyo hadiga lama warin wayamuruhu wuu marinayaa ilaa mawdici ibtidaa'ihi ilaa meesha uu ka soo bilowday ee duleelkii wax ka soo baxay ahaa buu soo gaadhsiinayaa dhinacaa miigta inta ka soo bilowdo hoos u dhaadhiciyo godkii wax ka soo baxay soo gaadhsii ko uma yackisu biاthaani ta labaadna wuu cagsinayaa ta labaadna wuu cagsinayaa oo taa xagguu ka soo bilaabaye tan xagguu ka soo bilaabaya kadib uma haaliu ka saddexaad cala safxatayni labadaba wuu marinayaa waalmasrubati duleelkana wuu marinaya dabada afkeeda ah tarkiibada noocan ee uu dhigay laa tacliil muctabara oo wax lagu cileeyo walaa wax lagu cileeyo daliil daciifana ha noqdee aniga maarag wayajibu waxaa waajiba wadcuhu awalan marka hore inuu saaro bimawdicin daahirin meel daahira uma yamuru halkaa uu kasii mariyo oo kasii wado taa lafteeda wax waajibinaya maanan arag ama wax muctabarahoo loo cuskado wuxuu kuleeyahay laakiin najaasadu haddii aad dhexda ka saarto way kaa barbariiqano way kaa fudfudin baa laga yaabayaa saasaa kuu fiican laakiin si kale adoo adaad ku wada gaadhsiin karto dhib ma laha wayukrahu listijaaw in lagu istijaysa waa karaahiyo biyo biilihi midigtiisa haddii looga jeedo in dhagaxiiyo ushii midigta lagu qabto inay karaahiyo tahay fakadalika saawey haddii looga jeedo iyadii lafteeda in lagu tirana fa xaraamun xaraam wey haddii looga jeedo in la kaalmaysto oo bidix markaad ku dhaqaysay midigta biyaha aad ku shubatana falaysa bikaraahatin intaba erayga waa la isticmaalaa markan leeyahay isaga waxaa filaya wuxuu u jeedaa qorigii inaad ku qabsato midigta waa karaahiye ee bidixda ku qabo falyakud ilxajara biyamiinihi buu yihi marka dhagaxaa ku qabsadaa markaa midigtiisa wadakara bishimaalihi dakarkana bidixdaa ku qabto wa bidixu dhaqdhaqaajin wuxuu ku leeyahy midig baa lagu tirtiray lagu siysay saan loo dhihin waxaad rabtaa kaadi inaad iska tirto kaadidiina labadii gacmood inay iskaalmeeyaan bay u baahan yihiin seed yeeli bidix ha ku tirtirin midig ha ku tirtirin oo see yeelaa miyaan ku qabtaa midigta bidix ha ku tirtira maya laa yamasa axadukum dakarahu biyamiinihi bal yaa ku taaban bayada ta ha ku taaban hana ku tirin baa tiri see yeelaa waxaad yeeshaa dhagaxa ku qabo dakarkana bidixda ku qabo isaga dhaqdhaqaaji gacantaa iska taagnaata kanaa wax tirtirtaye tan waxma tirtirina marka waa kuu qiilbixin waayo hadda lagamana maalmay inay kaalmayso iyadiibaa wax lagu tirayna uu ku siisaystay baa la diidayaa iyada ku qaba haddaad dhihi lahaydna uu ku taabtaydii baa la diiday ku taabay la diid ku siisaysana la diid lagamana maarma see la yeeli dhagaxa iyada ku qaboo tan kala dhaqdhaqaaji wayaa ukhwadakara bishimaalihi wayuxarikuhaa damiirka waxaa loo celiyaa aqrabu madkuurin waxa la sheegay ka ugu dhaweeye shimaashii u celi marka damiirka yuxarikuhaa iyada biixii uu ku hayay buu dhaqdhaqaajinayaa sidaa yeel buu ku leeyahay baa lagu barayaa sooma wlafdal sida fadliga badan taqdiimu listinjaai istinjaduna ka horaysa wey cala lwuduui waysada fain akharahu canhu hadduu kadib dhiga saxa way asixi aw cani tayamumi buu kadib dhigay falaa ma asaxayso wuxuu ku yihi waysada markaad weysaysanayso ee tahaaratu xadadka aada samaynayso tahaaratu khabad shardi maaha maradaadoo nijaasa baad weysaysan kartaa wayna asixi iyadoo meelaha dhabarka a nijaaso kaaga taallo waad xubnihii waysada dhaqan kartaa xubnaha wayse ayna nijaaso lahayn unbaa shardi ah labadan xubnood ee saxarada iyo kaadidu acdaaulwuduu ka mid maaha najaasada ku taallana istijeeda loogu baahan yahayna waa najaasatu khabain wey waa najaasooyinkii kale ay lamid tahay walihaada ahaaratu xadadkii shardi uma aha jirkaaga dhammaantii inuu ahaara ahiran can khabain yahay icdaa wuduu baa shari ah saas darteed adoo kaajay ama saxare xaajo gutay oo aan istijaysanin waad weysaysan kartaa inay istijadu horeyso waa sunno laakiin weysadu hadday horeysa way asixi ma ku tukan karaa maya waa inaad soo istijaysaneda waxaa weeye nijaaso inaad ahaara jidka ajada badankaaga iyo makaankaaga iyo iyaabkaaga dharkaaga waa ina aarkaada nijaasa walasta aahira min najaasati maxaa samay soo isjeyso ayib haddaa isjeysto soo iska dhaqdhaho soo waysada iga jabi mayso ha maa faa'iidatuhaa marka faa'iiday leedahay waxaa dhici karta inaad isjeysato waysaduna kaa jabin way dhici kartaa laba way u dhici kartaa ama saddex suuraba way dhici karaan suurada kooaad way dhici kartaayoo nin baa sheegaye glofis haddaad gashato gacmaha saxaail saatir aad gashatay waadna ku sijaysatay idaa afdaa axadukum ilaa dakarihi laysa duunahu satrun wax saatira usu dhaxay nin baa waysada jebinaysay hadda waxbaan gashaday mare iyo waxbaan ku duubtay bac waan ku istijaystay waysaydii waa ii jirtaa sidiina waa sameeyey taa waa suuragal mid labaad waa suuragal hadday kaadi keliya tahay oo meed biyaaba la dhex fadhiisato ama tuubaba xoog aada ugu sii daysato tahura u aahir noqon si kalena way dhici kartaa haddiiba istijmaar uu yahay ood waraaq intaad qaadato saxaradii adoon istaabanin gacanta ka buuxsata ku tirto ood meeshay daahiriso miyaad istaabatay maya haddaba suurada ah inay suuragal tahay hadda midinka dhadhacday waa dhici kartaa marka adoo wayse qabay dib ka istijaysato ilaa waysadu kaa jabay waa dhici kartaa bay yihahdeen hada almadhab aw can itayamumi gabagabaysiga istijadu ma ka dambayn kartaa falaa maya adoo istijo aan qabin ma gabagabaysan kartid sababtoo ah gabagabaysigu waa ruksa ruksaduna waa daciifa wa maca dacfihaa oo nijaasadii ku taallo ma ixtimaali kartay yihahdeen taa waa ruqso xuduuddeeda waa in la ciriiriyaa biqadaru biqadarihaa baan ka dhigaynaa halkaasay ku tafriiqiyeen calaa kulli xaal sidaasay fuqahadiina yidhaahdeen suurada qaabkay u dhigeen maan daliil ma leedahay daliilkiisa muxuu tusayaa masale kale weeyo ade anugu ma arag wax daliiloo shardi ka dhigaya markaad weysaysanaysa waa inad istijo qabtaa ka dhigaya maarag kullamaa waxaa la wariyey waa afcaal nabiga sala allahu alayh alih wasalam afcaasha nabigee la wariyeyna laa tadullu cala alwujuubi istixbaabun iska dhe marka ficilki istixbaab wax ka badan aniga ma hayo masaladiina cibaada maxdaa ah ma aha ahaarada khabasku ama waa caashay ahaaro caadiya wa fiiha shaa'iba unbaa ku jirta baa la yidhi oo tawqiif kulliya ah maaha saa darteed madhabka ijtihaadkoodu wax cad oo naqdinaya burinaya ma hayo saad hadha u weysaysan laha usaysan lahayd ee weysada ayna kaaga jabteenna bakriskii way kuu sheegeen oo ictiraafkaasi wajih qawiya ah oo xoog badan maaha saa darteed waxba ku tiiganine fuqahadu saa ay mareen waa iska wej ijtihaadi aho wax cadoo lagu buriyana aan lahayn wax daliiloo cadana ah aan lahayn weeye caawa halkaasaynu ku dayin wallaahu aclam